الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أسماء الأفعال والأصوات ما ناب عن فعل كشتان وسه واسم فعل وكذا أو وهو ما وما بمعنى افعل كآمنا كثر وغيره كوي وهيهات النزل والفعل من أسمائه عليك وهكذا kadaaruu weyda balha naasibayni wayacmalaani alkhafda masdarayni wamaa limaa tanuubu canhu min camal lahaa waakhir maa lidii fiihi alcamal waxkum bitankiiri aladii yunawanu minha wa tacriifu siwaahu bayinu wamaa bihi khutiba maa laa yacqilu min mushbihi ismi اlficli sawtan yujcalu kada aladii ajdaa xikaayatan ka qab walzam bina annawcayni fahwa qad wajab asmaau اlafcaali afcaal asmaadooda ama magacyadooda iyo wal aswaati soodad iyo codad magacyadooda haadaa maxaluha maa wixii naaba naa'ib noqday can ficlin ficli ka naa'ib noqday ka shataana iyo weeye huwa kaa ismu ficlin waa ismu ficli wakadaa awahu iyo wamahna waa la mide wamaa shayga bimacna afcal ifcal macnaheeda ku dheehan ka aamiina weeye kahura kaa wuu batay wa gayruhu kaa wixii aan ahayna kaway iyo wahihaata weeyaane nazura naadir buu noqday ismulficli ayuu musanifka halka ka bilaabaya ullaahi calayhi wuxuu baabaystay asmaa'ulafcaal ulafcaal walaswaat ismulficli lafdiga haddii la macneeyo wuxuu noqonayaa ficliga magicii sidaa macnaheedana waxa weeye asmaadan uu sheegi doono u tirin doono musanifka musanifka waa asmaa ismi kastana musamuu leeyahay cid lagu magacaabuu leeyahay asmaadani waxaa musamo u ahee magacay u tahay ficli ficliga iyay magac u tahay ficliga ayaa macnihiisii xadadka iyo zamaanka ku tusinaya miaal aan ku siiyo hayhaata waa ismu lficli ismulficli waxaa loo leeyahay hayhaata waa ismi wuxuuna magac u yahay bacuda ficligan bacuduu magac u yahay uu tusinayaa bacudadaa waxay ku tusinii fogaansho iyo fogaanshahaas wakhti lasoo dhaafay inuu dhacay ismulficli waxaa loo leeyahay waa sidaasoo wuxuu magac u yahay ficliga ficliga wuxuu ku tusinayaa macnihiisii sidaasi waa qoolka raajixa ah basriyiin jumhuurtoodana ay wataan kuufiyiin iyo qolaa khilaafsan laakiin madhabka ayaa raajixa waa ismulficli garanay ismusawt ayaa ku yimi musanifkaa keeni doonaaye isna waa ismi waa magac magaca musamihiisa sida ka muuqataaba waa sawt ama cod la maqlay ayuu magac u yahay ismusawtna macnihii waa sida labadaba waa asmaa asmaa ha ahaadaane waa asmaa aan mucrab ahayn oo mabni ah maxalla xataa icraab aan ku lahayn waayo caamil gelaya oo ku camalfalayaan jirin mar hadduusan caamilgelayninna khalaas waay macae mucrab ma noqonayaan asmaadaa ismulficliga saddex qeyb ayay xagga macnaha u qaybsamaan sida ficligaba maadi iyo mudaaric iyo amar saddexdaa ayuu ficliga u qaybsamaye saddexdaas ayay u qaybsamayaan asmaabulafcaalna ismuficlu amar iyo ismuficl maadi iyo ismuficl mudaaric saddexdaa ayay u qaybsamayaan ismu ficlu amarka ismulficligaa laba u qaybsamaayo manquul iyo murtajal ayuu u qaybsamaa manquulun mid meel laga keenay musanifkaasoo wada iyo murtajal mid aan meel laga keeninee lagu bilowday ismulficliga ismulficla amar marka uu yahay isla markaana murtajal u yahay ee meel aan laga keenin waa fara badan yahay waana qiyaas labada kale ismuficli maadi iyo ismuficli mudaaric way yar yihiin isticmaalka waa ku yar yihiin qiyaasna ma aha waxaa la mid ah ismulficlu amar isla markaana manquuloo meel laga keenay laftiisa waa samaac iyo maqal oo wixii laga maqlay carab inay ka soo rareen asalkoodii ismulficlina ay u soo rareen walow amarba ha ahaadee ayaa loogu gaabsani ismulficlu maadi iyo mudaaricna sidoo kale waa samaac iyo maqal ismulficlu amarka manquulka aan ahayn ayaa fara badan qiyaasna ah maa naaba ficlin ismulficliga ficli buu naa'ib ka yahay laba arrimood ayuu naa'ib kaga yahay kow ee camalfalka uu camalfalayo oo sida ficligu u camalfali aaniyan ismulficligani ficli macnihii uu tusi lahaa ayuu ku tusinayaayo isagu si toose kuma tusinayo laakiin ficli buu meesha u yaallaayuu ku tusi ficliga ayuu ku tusini ficligaa macnahaa ku tusini maa waxa naaba naa'ib noqday can ficlin ficli ka naa'ib noqday ka shataana shataanaba weeye wuu kala foga wuu kala tagay shataana zaydun wa camru zayd iyo camar waa kala tageen weeye wasah oo bimacnaa uskut weeye aamus huwa kaa ismu ficlin ismu ficli weeye shataanana waa ismu ficli maadi oo bimacnaa iftaraqa sahna waa ismu ficlu amar oo bimacnaa uskut ah waakadaa waxaa la mida awahu ah waan xanuunsani iyo wamahjoog awahu oo ismu ficli mudaarica iyo mah oo ismu ficlu amare awahu bimacnaa atawajacu waan xanuunsani iyo wamahjoog awahu iyo aah iyo aahu intaba waa la yidhaahdaa wamaa ismulficliga bimacnaa ifcal macnaheeda ku dheehan ismu ficlu amar buu u jeedaa ka aamiina aamiin oo kale weeyaanoo bimacnaa istajiba kaura kaa wuu farabatay wagayruhu kaa wixii aan ahayn ismu ficli maadi iyo ismu ficli mudaaric waxaa la mid ee ah ismu ficli amar isla markaana manquul oo meel laga keenay kaway waa niyaabi oo bimacnaa atacajabu ah wahayhaata wuu fogaaday wayna waa ismu ficli mudaaric oo bimacnaa waa bimacnaa atacajabu weeye waa yaabaya way kaannahu laa yuflixu lkaafiruun oo kale iyo wahayhaata wuu fogaado bimacnaa bacuda ismu ficlu maadi nazuula naadir wey wاlficlu min asmaa'ihi calayka wahaakadaa duunaka mac ilayka kadaaru weyda balha naasibayni wayacmalaani alkhafda masdarayni waalficlu ficli min asmaa'ihi asmaadiisii ayuu ka mid yahay calayka wahaakadaa kaa ayuu la mid yahay duunaka iyo mac ilayka lala qabo kadaa ruwaydana waa la mide iyo wabalha naasibayni xaal ay yihiin kuwa wax nasbinaya wayacmalaani waxay camalfalayaan ruwayde iyo balha weeyaane alkhafda khafday camalfalayaan masdarayni xalay laba masdar yihiin yacni wuxuu leeyahay ismulficligaa laba qayb u qaybsamay manquul iyo murtajel manquul mid meel laga keenay iyo murtajel manquulkiisa waa samaac wixii carab laga maqlaa loogu gaabsani waxaana la maqlay carab inay ka soo rarayn saddex arrimood saddexdaa arrimood waxa weeye daraf inay ka soo rareen waa la maqlay sida duunaka iyo makaanaka iyo wixii la mid ah waxaa kaloo la maqlay jaar iyo majruur inay ka soo rareen sida calayka waxaa kaloo laga soo raraa masder sida ruwayde iyo balhada musanifku u miisaaliyey saddexdaa arrimood ayaa carab laga maqlay inay ismulficli ka soo rareen labada daraf oo daraf iyo jaara majruura ah iyo masder ayay ka soo rareen waa yahay masderka ay ka soo rareen waa ruwayde iyo balha ruwayda masderku ficligiisii arwada buu ahaa wuxuuna ku imaan lahaa masderka qiyaas ahaan irwaadan irwaadan isagoo ku imaan lahaa ayaa waxaa lagu sameeyey taskhiiru tarkhiim wax la yidhahduu keeni doonaa musanifka zawaaiddaa laga xadfay zawaa'iddii marka laga xadfay kadib a haddana la taskhiiriyey ruwayt sidaa ayuu ku yimid waa yahay masdernimadiisa in lagu wado waa bannaan tahay ismulficli in laga dhigo dee waxaa ka dambe lagu nasbiyaana waa bannaan tahay balhana waa la mid oo bimacnaa ufruka haddaba balha iyo ruwayda ismulficli marka loo isticmaalo waxaa lagu garanayaa mafcuulka ka dambay nasbinayaanoo mafcuulu bihinimay ku nasbinayaan marka masdarnimo loo isticmaalaana waa loo idaafayni mafcuulkaa loo idaafayni bal hal akufi kaأnahaa lam tuhlaqi tadaruljamaajima daaxiyan haamaatuha bal hal akufa iyo bal hal akufi labada waa la wadaya kaأnahaa lam tukhlaqi seefu ayuu ammaanayey tadaruljamaajima maskaxda waxay ka yeelayaan daaxiyan mid ay muuqato haamaatuhaa maskaxdii hoosaa muuqanayo marka lagu dhufto tadaruljamaajima daaxiyan haamaatuhaa bal hal akufa bal kaba tag al akufa gacmaha iskaba daa warkooda kaannahaa waxaad moodaa lam tukhlad inaan la abuurinba markay ku dhacaan hor ka goynayaan u marka bal hal akufi iyo bal hal akufa labadaba waa la isticmaalay wlficlu ficli min asmaa'ihi ficliga asmaadiisa ayuu ka mid yahay calayka oo bimacnaa ilzam ah calaykum anfusakum oo kale calayka kaafulkhiaabka in la geliyaa la yaqaana damiirulghaybe in loo idaafeeyo calayhi la yidhaahdaa waa la arkee masi badna waayo amarka haybada ma badna sidiisaba marka haybe in la amro oo yaa macshara shabaabi man istaطaaca minkum ulba'ata falyatazawaj waman lam yastaطic facalayhi bisawmi la yidhaahdo facalayhi hal laazimo bisawmi bacdana ay zaa'id tahay oo mafcuulkii ay tahay calaya zaydan lafteeda waa la arko oo loo idaafeeyo damiiru lmutakalim laakiin waxaa haaliba damiiru lmukhaadab in loo idaafeeyo wahaakadaa kaa ayuu la mid yahay duunaka oo bimacnaa khudha duunaka qaado nin yahowni mac ilayka leexo lala qabo ilayka cannii iga leexo nin yahowni lala qabo Eh, makaanaka ayaa lamide eh. makaanakum antum wa shurakaaukum aayaddii ahayd makaanakum bimacnaa ilzamuu waay meeshiinna jooga ama uhbutuu halkiinna ku sugnaada makaanakum antumta makaan damiirka ku asturan ayaa la rabaa in lagu cadfo damiirulfasliga ayaa la keena wa shurakaaukumta ayaa lagu cadfay kadaaka ayuu la mid yahay ruwayde iyo wabalha naasibayni xaal ay yihiin kuwa nasbinayo wayacmalaani ruwayde iyo balha way camalfalayaan alkhafda khafday camalfalayaan masdarayni xalay laba masdar yihiin wamaa limaa tanuubu canhu min camal lahaa waakhir maa lidii fiihi alcamal wamaa shayga limaa shay u sugnaadee tanuubu asbaa'ulafcaale ka naa'ib noqoni canhu maaga xaggi min camalin camal xaal uu yahay iyo lahaa lafcaal u sugan waakhir dib u dhig maa shayga alcamalu kaa'inun lidii kuwan ugu sugnaaday fiihi dhexdii yacni wuxuu leeyahay ismulficliga ficliga uu la macnaha yahay sidiisu uu camal fali ficliga uu la macnaha yahay haddii uu ficli qaasir yahay ficli aan mafcuul qaadanin weeye hee asna mafcuul ma qaadanaya qaasir ayuu ahaani sida ilayka cannii oo kale ee ilayka tanaxa ayuu la macno yahay tanaxana waa laazim ficli mafcuul qaato haddii uu la macno yahay sida calaykum oo kale mafcuul ayuu qaadanayaayo calayka zaydan ayaad leedahay ficliga waxyaabaha uu kaga bedelan yahay waxaa ka mid a ficli mafcuulkiisa in la hormariyaa way bannaan tahay amaa ismulficli mafcuulkii in la hormariyaa laa yajuus cinda albasriyiin waay kuufiyiina ogol oo kuufiyiin waxay leeyihin ismulficli macmuulkiisa waa la horumarin karaya o annagii ku soo marrayba qadrigaan ku soo marnay calaykum anfusakum soo mahin alaykum maya waxay ahayd kitaab allaahi calaykum saxiix kitaab allaahi calaykum oo kitaab allaahi mafcuul muqadama ayay ku wadeen kuufiyiinoo kisaa-i madaxa uu yahay sida raajixa ase ah isbulficli macmuulkii laga hormarin karo kitaaballaahina caamil maxduufi ayaa nasbinayey wamaa limaa taruubu canhu min camal wamaa waa mubtada waana mawsuula xugun bayna ku dhici limaa jara majruurkana ismiga mawsuul siladiisi weeye lafteedana waa sila tanuubu ficligaa mudaaric faacilkiisa waa damiir mustatire asmaa'ulafcaal ayuu u noqoni canhu damiirka ku jiraa maada u noqoni silatun jarad calaa hayri saaxibiha walam yuuraz liabni lafsi lahaa jara majruurka ayaa khabarkii mubtadaha wamaa shayga istaqara u sugnaaday limaa shaygii taruubu ay ka naa'ib noqonaysay asmaa'ulafcaal canhu maaga xaggii waxalla wixii u sugnaa min camalin xaaluu camal yahay waxaasi ayaa lahaa asbaa'ulafcaal u sugan wa dib u dhig maa shayga alcamalu camal kaa'inun lidii asbaa'ulafcaal uu u sugnaaday fiihi maaga dhexdiina ugu sugnaaday waxkum bitankiiri aladii yunawanu minha wa siwaahu bayinu waxkum xukmi bitankiiri aladii kii nakiranimadii yunawanu la tanwiininayo minha asmaa'ulafcaal xaal uu ka mid yahay watacriifu siwaahu kaa waxaa ka soo haray macrifanimadiina bayinun way caddahay yacni wuxuu leeyahay asmaa'ul afcaal saddex qayb ayay u qaybsamaan qayb weligii tanwiin loo maqlay aan tanwiin la'aan weligii aan la maqlin iyo qayb weligii aan la tanwiininin iyo qayb marna la tanwiiniyo marna tanwiinka laga daayo wax alla wixii munawan ah tanwiinka ha laasimo ama marmar ha la tanwiiniye mar baa ismulficli haddii la tanwiiniyaa waa nakira wa alla waxaan la tanwiininin tanwiin la'aanta ha laasimo ama marmar tanwiinka ha laga daayo marba haddii aan la tanwiinininna waa macrifo intaasu ujeeda ismulficli haddii la tanwiiniyaa waa nakiro haddaan la tanwiininina macrifo weeye waxkum xukmi bitankiiri ladii kii nakiranimadii yunawanu la tanwiininayo minhaa asmaa'ulafaal xaal uu ka mid yahay wa tacriifu siwaahu kaa la tanwiiniya waxaa ka soo haray macrifanimadiina bayinun wuu cad yahay wamaa bihi khuuiba maa la yacqilu min mushbihi ismi اlficli sawtan yujcalu kada aladii ajdaa xikaayatan ka qab walzam bina nawcayni fahuwa qad wajab wamaa shayga khuuiba lagula hadlay bihi maaga maa shay laa yacqilu aan waxba garanayni min mushbihi ismi اlficli ismulficli mid shabbahaya xaggii xaal uu ka ahaaday yujcalu waxaa loo yeeli sawtan cod ayaa loo yeeli iyo sawt ee isma sawtin buu ujeedaa jeedaa kadaaka ayuu la mid yahay alladii kii ajdaa muujiyey xikaayatan xikaaye muujiyey ka qab weeye walzam laazim bina nawcayni labada nooc binahooda laazim fa huwa binahaasi qad wajaba waajib weeye yacni wuxuu leeyahay asmaa'u alafcaal walaswaat ayuu baabaystay asmaa'u alafcaal ayuu ka soo baxay asmaa'u laswaat ayuu doonayaa inuu ka hadlo ismu sawd laba qayb ayuu u qaybsamaa labadaa qayb waxaa weeye kan hore sawd lagula khitaabayo maa laa yacqil waxaan caqli lahayn cod lagula khitaabo sida fardaha marka la sajrinayo la celinayo halan ayaa la yidhahdaa halan baqasha haddii la sajrinayo cadas cadas maa licubaadin calayki imaaratun aminti wahaadaa taxmiliina aliiq waxaan ku soo marray qadrigii ma ahayn oo daada ismulishaara daada mawsuul nima marka loo isticmaalayo shuruudeeda waxaa ka a ah ismulishaare waa inayan ahayn ismulishaare waa inayan ahayn ixtiraasgeeduu beedka u keenayey caddas joog faras buu waxaan u jeedaa baqal ayuu sajrinayay waa sidaa in loogula hadlayo maa laa yacqil iyo qaybta labaad cod aad maqashay inaad ka xikaayooni miiaal seef ayaa waxay ku dhacday gaashaan ama meel baabaad gacanta ku dhufatay shanqadhii ka yeertaad xikaayoon rabtaa qab baad leedahay tuka shanqadhiisa yaad rabtaa inaad xikaayooto qaaq aad leedahay kaana isbursood ha la yidhaha labadaa qeyb ayuu u qaybsamaa qayb lagula khitaabayo maa laa yacqil xayawaan ee aan caqli lahayn iyo qeyb looga xikaayoonayo sood aad maqashay labadaa qeyb ayuu u qaybsamaa labada qeybba mabni weeyaan maxalkan icraabku ma leh intaasuu ka hadlayaa waka ee marka ay mabni uu yahay ismiga maxalkana icraab uusan ku lahayn waa marka ismu sootnimo keli uu ku joogo soodka meeshii uu ka soo baxaya haddaad magac uga dhigto ka waran haaq ayaa tukihii laftiisa u bixisay qaaq tukaha soodkiisa markaad ku xikaayoonaya ayuu mabni yahay ee tukihii laftiisaba haddaad haaq u bixiso mucrab buu noqoni khaaq baaq waa ismu sowt oo jimaacu ismu sawt u yaha la yidhaahdaa waa yahay haddiiba meeshii uu ka soo baxaya lafteeda aad u bixiso ka waran magacaasi waxaa baytu shaacira qad aqbalat cazatu min ciraaqiha mulsiqata sarji bikhaaq baaqiha ku cazaa waxay ka timid ciraaq mulsiqata sarji koorahana waxay ku dhejisay bikhaaqa baaqiha farjigeedu u jeedaa yani farjigay ku dhejisay marka mucrab noqonayaa markaa wamaa wixii khuuiba lagula hadlay bihi maaga maa shay laa yacqilu aan waxba garanaynin min mushbihi ismi lficli ismulficli mid shabaha xaggii xaal uu ka ahaaday yujcalu kaa waxaa loo yeeli sawtan isma sawtin sood magac uu leeyahay ayaa loo yeeli kadaa kaa waxaa la mid ah alladii kii ajdaa muujiyey xikaayatan ka xikaayoyd iyo ka sheekayn sood aad maqashay aad ka sheekayn wadaalika ka qab weeye seefta dhicitaanka ay ku dhacday gaashaanka walzam laazim bina nawcayni labada noocuu ka hadlaya waa kube ismulficli iyo ismusawq hee ismulficli horey baan usoo sheegnay bilowgii kitaabka ayuu ku soo sheegay wa niyaabatin cani ilficli bilaa ta'aurin sokiilaha wuu soo celiyey bayaan dartii maye labada noocuu sheegaya ismusawdka labadiisa nooc weeye midkaa doontaad marin karta walzam laazim bina nawcayni labada nooc binahooda laazim fahuwa binahaasi qad wajaba uu waajibay wallahu aclam sala allah wsala allah wbaaraka nabiyina